بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى في baabi صفة النabiyi slى الlaه عalيه waslm wamabcaثihi wa sinihi nabiga sifadiisii calayhi salaam tilmaantiisii abuurka iyo mabcadkiisii iyo soo saaridii nabiga la soo bixiyey wakhtigii la soo saaray cumrigiisa intuu jiray iyo wa sinihi nabigu da'diisii uu ku dhintay qaala xadaثna yaحyى bnu yaحyى qaala qara'tu calى maliki ibnu anasin abi cabdillaahi alasbaxi radia allahu canhu imaamu daar alhijra can rabiicati bn abi cabdiraxmaan rabiicatu اray can anas bni maalikin radia allahu canhu annahu anas samicahu annahu samicahu ninka la yidhaahdo rabiica annahu rabiica samicahu wuxuu maqlay anas binu maalik oo yaquulu leh kaana rasuulu اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam nabiga wuxuu ahaa laysa biطawiil mid aan dheereen dawiilkii albaa'ini ee tegay dheerarkiisa uu tegay yacanii mufridka ahaa oo aad u dheer ma ahayn walaa bilqasiiri mid gaabanna ma ahayn gaabni oo mutaradid ah oo isgashan ma gaabneen mana dheereene rabca buu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dhexdhexaad ila tuuli aqrab xagga dheerarkuu xigay rasuulka calayhi salaam walaysa bilabyadi mid cad ma ahee nabiga calayhi salaam alamhaq caddidiisuna ay aad tahay oo caddi karaahiye ah oo fool xun oo sida caddaanka oo kale ah aad moodo midabka jasiga iyo nuuraddaoo kale ah ama baras wuxuu ku dhacay oo kale ah midabkaasi fooshaxo nabiga ma ahayn sala allahu alayh ali wasalam ee wuxuu ahaa nabigu calayh salaam abyad mushraban bixumra yacnii caddi guduud ay ku dhex jiro ayuu ahaa waa axsanu alalwaan azharu allown midabka ugu wanaagsan buu ahaa nabiga calayh isalaatu wasalaam walaysa bilabyad alamhaq walaa bilaadami mid maariin madow xigeenana may ahayn aadamkan hadda waxay ula jeedaan waa midabka maariinka ee laakiin madow xigeenka ah madowga xaggiisa xiga weeye wuxuu ahaa nabigu casi iyo cadiin isku dhex jiro oo quruxsan buu ahaa dhalaalayo ifaaya nuuraaya walaa biljacdi muunan ahayn nabiga calayhi salaam mid tima adag alqatati timihiisuna ay jareer yihiin oo isku soo laablaabtaan walaa bisabti muunan ahayn nabigu mid bis ah oo timihiisu ay jilicsan yihiin sida kuwan caddaanka iyo orabada iyo ay u badan yihiin timihiisa saamuun ahayn nabiga calayh salaam rajil buu ahaa timo shanlada iyo shirifta iyo si fiican lagu shallayn karo oo markuu shallaysta saa u istaagaya ayay ahaayeen bacaahu allahu ilaahay baa soo saaray nabiga calayhi salaam calaa ra'si arbaciina sana afartan sano madaxood yani afartan jir buu ahaa nabiga calayhi salaam markii ilaahay nubuwada uu u doortay oo uu nabi ka dhigay ee loo waxyooday ee jibriil calayhi salaatu wasalaam aayaadkii shantahaa ee fii suurati alcalaq lagu soo dejiye loo soo dhiibay isaga oo saaran buurtii dheereed ee min adwali jibaali maka buuraha maka buuraha ugu dhadheer haddaynan adwal adwalow aynan ahayn jabalu nuur hadda loo bixiyey ee kadib loo bixiyey magaca islaamiga ah marka hore la dhihi jiray qaaru xiraa buurtaasi godka ku jira qaarka ku jira alxaraa la yidhaahdo alxaraa qaarkeedaas ku jiri jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaariga caaisha radia allahu canha halkaasuu waxyiga ugu yimid faaqaam asagoo afartan markaa jira afartan jir buu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas fa aqaama bimakkata maka almukarama wuxuu nabiga ku nagaa cashara siniina toban sano wa madiinana wuxuu joogay cashara siniina toban sano saasuu riwaayatu anas laba riwaayu leeyahay riwaayadan oo ibnu cabaas waafaqay iyo riwaayo uu jamhuuru ahlusaxaaba u waafaqay oo caaisha iyo mxuu ahaa eh, anas iyo ibnu cabaas iyo riwaayoyinka ay soo wariyeen <clears throat> riwaayooyinka u badan u mashhuursan way khilaafsan tahay middan <clears throat> wa tawafaahu llahu ilaahay wuxuu oofsaday nabigu calaa ra'si sitiina sana lixdan sano markuu nabiga calayhi salaam maraayey walxaal laysa fii ra'sii madaxiisa iyo walixyatii garkiisa uunan ku oolin cishruuna shacra labaatan tin oo baydaa cad markii laisku daro madax iyo garhkiisa nabiga calayhi salaam ciradaasi ma gaaraynin labaatan sano labaatan ciro ma gaarin labaatan xaba ma gaarin waxaa ciroobay isagoo lixdan iyo saddex sano ku dhintay marka riwaayaadka ku soo arooray fii sinnihi calayhi salaatu wasalaam waxaa muran ka taagnayn afartan sano in nubuwadiisa iyo risaaladiisa ay ku bilaabatay kow khilaaf kama taagna dhinaca kalena madiino inuu toban sano joogay labadaas daraf khilaaf kama taagna khilaafka wuxuu ka jiraa oo naaqiliintii ruwaadda ay isku khilaafsan yihiin intuu nabigu maka joogay calayhi salaatu wasalaam oo riwaayo waxay leedahay shan iyo toban sanuu joogay riwaayona waxay leedahay saddex iyo toban sanuu joogay riwaayona waxay leedahay toban sano ayay leedahay riwaayada asaxa ee akarka ay ruwaadda u badan yihiin waa inuu nabigu joogay calayhi salaam saddexiyo toban sana uu joogay riwaayada soddonka ka dhigaysa tobanka sana inuu nabigu maka joogay intii la soo saaray kadib baa laga hadlayaaye waxaa lagu awilay cuquudda ayay tirisay cuquudda toban toban buu caqdigu tobankiibuu caqdi baa la dhahaa cashara cashara cashara marka markii cuquudda laga hadlaayo cashara ayuu ahaa caqdigii kale oo ahaa wuu bilowday kaas markaa xisaabteeda lama gaar ma dhammaanin saas darteed baana la xisaabinba saddexdeeda lama xisaabin riwaayada shan iyo toban kalahna sana wilaada iyo sana wafaat sanadka uu dhintay sanad dhexdii buu dhintay sanad dhexdiina waa wuu dhashay kasrigaasaa markayaa marra la xisaabi marra laga goynayaa saasay qaarkood ku awileen laakiin riwaayat alakari waalasax waxaa weeyaan inuu nabigu maka saddexiyo toban sano joogay madiinana toban sano uu joogay afartan sanana ay ka horraysay nubuwadiisii oo biixtadii ay ka horraysay istiradaas marka laisku daro lixdan iyo saddex sanay noqonaysaa lixdan iyo saddex ayuu nabigu ku dhintay calayhi salaatu wasalaam qaala waxadaanaa yaxya binu ayuuba qutayba binu saciid wacali bnu xujr qaluu xadaanaa ismaaciil yacnuuna ibnu jacfar xaw xadaanii alqaasim ibnu zakariya qaala xadaanaa khaalid ibnu makhladin qaala xadaanii suraymaan ibnu bilaal kilaahumaa can rabiica rabiica yacni ibn abi cabdiraxmaan rabiicat alra'y shaykhu maalik buu ahaayo dhinaca fiqiga iyo aqyisada iyo nadarka xaggaasuu u xoog badnaa sida ardaygiisii maalik iyo xadiidka xaggiisa moonu ahayn saas darteed bay culimmadu laqabka iyo naanaystaasi u bixiyeen oo ah rabiicatu ra'yi ayay dhaheen can anas bni maalikin radia allaahu canhu marka shaykhiisa marka waa taabici imaam maalik marka waa taabicu taabici can anas بن maliki bimili xadiii malik بن anas wazaada في xadiiihima kaana asharadaa waxay fasiraysaa midabkii nabiga ee la yidhi laysa biabyadi amhaq walaa bilaadam muxuu ahaa ashar waa caddi guduud lagu ldhexgeliyo iftiin iyo nuur leh ayuu ahaayo asharu lown ayuu ahaa midabkaasi nabiga calayh salaatu wasalaam quruxda badan buu lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi baabun wuxuu ku saabsan yahay kam sinnu nabiy nabiga calayhi salaam da'diisa meeqay aheyd yowma qubida maalintii la oofsaday nabiga maalintuu dhintay geeriyooday adduunyada ka tegey ka baxay rafiiqul aclaa ruuxdiisa ilaahay u qaaday dhimashada nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka iyo sunnada iyo waaqica iyo intaba way caddeeyeen way sheegeen waa wax suganoo muran ka ooline oo qofku inuu yidhaha nabiga buu dhintay lama dhihi karana waxaa weeyaan jahli weeye ama waxaa weeyaan eh, madax adeeg uu xaqa ah ka madax adkaaday weeyaan waa la oofsaday rasuulka calayhi salaam laakiin ruuxdiisaas ilaahay wuxuu geeyey cilliyiin rafiiqul ayaa la geeyey jismigiisa daahirkaana wuxuu ku dhex jiraa qabrigiisa ayuu ku jiraa isagoona carrada aynan cunaynin sidii loo geliyey ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam qabrigiisa u dhex yaallaa ah, ambiyada waa laga xarimay inay cunto carada isagaa yidhi nabiga calayh salaam markuu yidhi salligayga markaad igu sallidaan waa idisoo gaadhsiinoo waan maqlay ayaa waxaad sead u maqlaysaa waqad arim adigoo ramiim lafa burburay noqday markaasuu wuxuu yidhi in allaha xarama ajsaad alambiyaa aturaab an taakula turaab oo kama qaala calayh salaatu wasalaam qaala xadaanii abu qasaan alraazi muxamed ibnu camar qaala xadaanaa xakaam ibnu salmi qaala xadaanaa cuhmaan bnu zaa'ida can azubayr ibni cadiy can anas bni malikin radi allahu canhu qaal anas wuxuu yidhi qubida rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigaa la oofsaday oo geeriyooday wa huwa ibnu alaain wasittiin isagoo lixdan iyo saddex sano jiro waa kan riwaayada saxiixa anas ee jamhuurta u waafaqay wa abu bakarna waxaa la oofsaday wahuwa ibnu alaain wasittiin isagoo lixdan iyo saddex sano jiro yuu abubakarna dhintay asaguna waa khaliifkii nabiga horrey wa cumaru cumarna waa la oofsaday wa huwa isaga oo ibnu alaain jira marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa da'da ka weynaa abubakar iyo cumarba abubakar baa ku xigay oo laba sano meenahaasa laga weynaa nabiga alai slam buu ka weynaa kadibna cumar radia allaahu canhu baa isagana lixdan iyo saddex sano ku dhintay qaala waxadaanii cabdulmalik ibnu shucayb ibnu leyth qaala xadaanii abi shucayb can jaddi alleyth bnu sacdin qaal xadaanii cuqayl bnu khaalidin yaa ii warramay can ibni shihaab can curwa bni zubayrin can caaisha radi allaahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayh waaalih wasalam nabiga tuwufiya waxaa la oofsaday wa huwa nabigaoo ibnu alaain wa sitiina sana lixdan iyo saddex isagoo jira ayaa nabiga loo oofsaday calayhi salaatu wasalaam lixdan iyo saddexdaas isagoo jira ayuu wuxuu ahday qaswatu tabuuk hogaamiyey jeyshkii iyo ciidankii bil loo socday ruum iyo yurub ula dagaalamay sala allah calayh wasalam ay kala carareen jizyadii ay aqbaleen wixii angaarkiisa jooga oo dhanba sala allahu calayh waaalih wasalam markaasaa ilaahay oofsaday wixii oo diintii la khatimay oo wax khayr ah oo jira oo ummaddan khayr ugu jira ma jirto ilaa waa lagu soo dejiyey nabigu dad kale waa gaadhsiiyey sal allahu calayh waaalih wasalam wa qaala ibnu shihaab ahbaranii saciid bnu musayabin bimili dalik qaala waxadaanaa cuثmaan bn abi shaybata wacabaad bnu muusa qaala xadaanaa طalxa bnu yaxya can yunusa ibnu yaziid layli can ibni shihaab aلzuhri bilisnaadayni jamiica mila xadiidi cuqayl cuqayl bin abi khaalid ayaa la mutaabacaynayaa fii riwaayatihi can ibni shihaab uu ka wariyey riwaayada ibnu shihaab uu ka wariyey dadka mutaabacaynayana waa yunis binu yaziid iyo cabaad binu muusa wuxuu ku lehay bilisnaadayni jamiican baabu wuxuu ku saabsan yahay kama qaama nabiyu nabiga intee buu ku nagaa sala allahu aleyh waali wasalam bimakata walmadiina maka intee buu joogay madiinana intee joogay khilaaf kama taagna nabiga inuu dhashay caamal fiil sanadkii maroodiga ee jeyshkii ka yimid yaman ee kor kana xabashidana ahaa ee soo dhex maray ee yimid yaman iyo dhulkaasoo dhan bay haysteen marka ee maka ku soo duulay kacbada inay dumiyaan oo burburiyaan ilaahayna uu ku salliday dayran abaabiil shimbiro kooxa kooxa ah oo dhagax wata oo ilaahay ku halaagay sanadkaasuu dhashay nabiga sala allahu calayh waali wasalam taa hadalkama taagna afartan sano markuu jiray in nubuwada iyo risaalada ay ku bilaabato ilaahay uu soo doortayna ayadona kama taagna qaala xadaana abu macmar ismaaciil bn ibraahiim alhudali qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna can camar ibni diinaar qaal qultu licurwata waxaan ku yidhi curwa bnu zubayr kam kaana nabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam meequu joogay bimakata maka intii nabiga laga dhigay qaala casharan toban sano curwa saaleh qaala qultu waxaan fa ina ibna cabaas yaquulu alaaa cashara ibnu cabbaas saddex iyo toban buu leeyahay sida anasba uu yidhi caaishaba ay tiri marka waa lagu khilaafay curwe waa lagu khilaafay saddex iyo toban buu nabigu alai salaam ka joogay madiinana wuxuu joogay toban sano nubuwadii iyo risaaladii iyo tabliiqurisaala iyo dacwadii iyo halgankii nabiga calayhi salaam uu nuurulislaam uu faafinayey sano ayay ahayd saddexiyo labaatan sano gudaheed ayaa injaaska intaa leeg wixii oo mugdi ay ka jirto jasiirat alcarab oo wax tawxiidsanaya uuna ku jirin oo shirki iyo kufri iyo meesha u xumayd akhlaaq xumo ay taagan yihiin iyo cawaamnimo ayuu nabigu wuxuu ka dhintay ayaga oo ah saadat alcaalam caalamka madaxdiisa ayagoo ah oo caalamkii markaasi u gudbaya kale jasiirat alcarab oo dhanna gacanta ay soo gashay ayuu nabigu ilaahay oofsaday saddexiyo labaatanka sano gudahood qaala wqaal ibn shaab wuxuu yidhi akhbaranii saciid musa ibn idri dalik qaala xadaanaa cuثmaan ibnu abi shayba wacabaad bnu muusa qaala xadaanaa طalxa bnu yaxya can yuunus awe qaala waxadaana ibn abi cumara xadaana sufyaan ibnu cuyayna can camr ibnu diinaar qaala qultu licurwa waxaan ku yidhi kam labisa nabiyu sal slam bimaka meequu ku nagaa qaala casharan toban sano qultu faina ibna cabaas yaquulu wuxuu leeyahy bidca cashar dhowr iyo toban buu leeyahay qaala faqafarah ninka la yidhahdo curwa yaa gafarahu wuxuu u dembi dhaaf weydiiyey ibna cabaas oo qofka markuu khalad lagaaga sheego ayaad waxaad leedahay akhطأa gafarahu اllah wuu gafay allahu dembi dhaafee marka fakafarahu dembi dhaaf wuu alla u weydiiye wuxuu yidhi maya allahu u dembi saa ma aha wa qaala wuxuu yidhi curwe inamaa akhadahu wuxuu qaatay ibnu cabaas min qowli shaaciri shaacirka gabyaaga hadalkiisii ayuu ka qaatay inuu nabiga calayh salaam dhowr iyo toban sano ka joogay oo ninka la yidhaahdo ashaacir abu qays sirma binu abi anasin oo leh hawa fii qurayshin bidca casharata xijatin yadkuru low yalqaa khaliilan muwaatiya meydkaas shicirkaabuu qabsadayoo quraysh wuxuu nabigu dhex joogay dhowr iyo toban sano ayuu dhex joogay oo diinta dadka gaadhsiinaaya oo uu la hadlaayey bal inuu helo dad wanaagsan oo raaco oo khaliil ah marka shicirkaa keliya ma ahe saxaabadaasi oo ayaa u badan sidaas inay markaa eh, toban sano aynan ahayne dhowr iyo toban sano ay tahay xadaana isxaaq bn ibraahiim wahaaruun bn cabdillaahi alxamaal can ruux bni cubaadata qaala xadaana zakariya bnu isxaaq can camr bn dinaar can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula اllah rasuulka calayhi الsalaau wasalaam makata bimakata wuxuu ku nagaa aaa caharata saddex iyo toban sano watuwufiya waa la oofsaday wahuwa ibnu alaain waittiin lixdan iyo saddex jir asagoo ah ayaa nabiga loo oofsaday calayhi الsalaatu wasalaam ayb xadaana ibn abi cumara qaala xadaana bishr bnu sariy qaala xadaana xamaad can abi jamrata dubaci nasr bn cimraan nasr bnu cimraan adubaci can ابن cabaasin cabdulahi bn cabaas cabdulahi bn cabaas bin cabdimualib qaal qaala wuxuu yidhi aqaama rasuulu ullah rasuulka ilaahi sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu ku nagaa bimakata alaaa casharata sana saddex iyo toban sano oo yuuxaa ilayhi loo waxyoonayo waxyiga ku socdo oo u qaybsan marxala siriya iyo marxala jahriya dacwadiisii saddex sano waxaa jirtay hoos uu u waday dacwada iyo diinta wa bilmadiinati madiinana toban sanuu joogay wamaata waa dhintay nabigu huwa ibnu alaain waittiin sana lixdan iyo saddex isagoo jira waxadaanaa cabdulaahi bnu cumar bnu muxamed bnu aabaan aljucfi qaala xadaanaa salaam ibnu abi sulaym abuaxwa salaam bnu sulaym alxanafi can abi isxaaq asabeeci camar bn cabdilahi alhamadaani qaal kuntu waxaan ahaa buu leeyahay jaalisan kii fadhiya maca cabdilaahi bni cuba cabdulaahi bnu cuba bnu mascuud ibnu akhii cabdulaahi bn mascuud abdulahi mascuud walaalkii baa dhalay ayaan la fadhiyey fadakaruu waxay sheegeen siniy rasuulillaah ee cumru rasuulillaah nabiga cumrigiisa calayh salaam baa lasweydiiyey meequu nabiga ku dhintay faqaala bacdu alqowm qowmkii meesha fadhiyay qaar ka mida ah waxay dhaheen kaana abubakar wuxuu ahaa akbara mid ka weyn min rasuulillahi sala alla slam abubakar baa nabiga ka weynaa ayay yidhaahdeen qaala cabdullaahi wuxuu yidhi qubida rasuuluullah ah, kama weyneen ee nabigaa weynaa qubida rasuuluullah nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaaba la oobsaday wahuwa ibnu alaain wa sittiin isaga oo lixdan iyo saddex jiro wa maata abuu bakar oo ka dambeeyeyna wuxuu dhintay wahuwa ibnu alaain wa sittiina lixdan iyo saddex isagoo jiro marka laba sano meelaha iyo bilaa laga weyna waqutila cumaru cumarna waxaa la dilay wahuwa ibnu alaain wa sittiin isagoo lixdan iyo saddex sano jiro ku caddaay marka si u kala weynaayeen nabigaa hijradii qiswadii duulaankii ahaa qisadii ku saabsanee hijrada nabiga calayh salaam markuu maka ka haajir madiina dadku abubakar bay yaqaaneen abubakar bay dadku yaqaaneen oo safarada iyo becshirada iyo dhulkaa mari jiray marka asagii markaa yaa sida isagoo ka weyn nabiga calayh salaam ay waraysanayeenoo riwaaya soo aroortay waa akbaru inuu ka weynaa marka weynankaasi ma aha xagga aqoonta ay yaqaaneen iyo da'da sida u muuqatay wailaa da'da nabiga ka weynaa sala allah aleh wasalam waa ki dhihi jiray waayo midkanoo waddadu itusaayaa bu dhihi jiray mm. nabiga alayh salaam baa la weydiina abubakar markaasa wuxuu leeyahay waddadu itusaayaa waddadana waxaa ka yaqaano abubakar ee waddada uu sheegaaya waa sarbeeb kiraayo wey waddada waa waddada xaqeed dariiqa xaqaa bay tusaayaa saasuu dhihi jiray waa nin waddada itusaaya war waan ku garnaa abubakar adiga ninka waayo waa nin jidka itusaaya ayuu leeyahay marka nabigmaya waxay u fahmayaan nabigaa horeeya oo kor hor fadhiya abubakarna gadaalba ku fadhiya harritigii ama hashii jidku marka itusayaa bay u fahmayaan oo dhulkeed nabiga abubakarna sarbeebkaasu isticmaalay qaala faqaala rajulu min alqowm dad ka mida qoomkii meesha fadhiiyey yaa waxay dhaheen yuqaalu faqaala rajulu min alqowm dadkii meesha fadhiyey nin ka mida wuxuu yidhi ninkaasoo yuqaalu low lira camir bnu sacad xadaanaa jariid baa noo warramay qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn qucuudan kugu fadhiya cinda mucaawiya mucaawiya bin abi sufyaan baan ag fadhinay jariir bin cabdillahi albajali oo mxuu ahaa islaamnimadiisa mutaakhir bay ahayd jariir sanadka u dambeeyey soo islaamay fadakaruu sinii rasuuli illah nabiga da'diisa calayh salaam ayay sheegeen faqaala mucaawiya yaa laisweydiiyey oo mudaakara faqaala mucaawiya wuxuu yidhi qubida rasuulu llahi nabiga calayh salaam waxaa loo ofsaday wahuwa ibnu alaain wa sitiina sana isagoo lixdan iyo saddex jira mucaawiya dhahaya nabiga intaas ku dhintay wamaata abubakarna wuxuu ku dhintay wahuwa ibnu aaiasagoo jira waqutila cumar waxaa la dilay wahuwa ibnu aaiasagoo jira riwaayo kale wuxuu ku daray wa ana ibnu mucaawiya anigana maanta iyo sanaan jiraa wuxuu u jeedaabay dhaheen inaan sanadkan dhinto wuxuu jeclaa inuu dhinto oo sanadkan isagana uu ku dhinto tanuu jeclaayo uu rajaynayey si uu nabiga iyo labadiisi saaxiib abubakar iyo cumar wakhtigay dhinteen isagana uu dhinto da'dii ay dhinteenay ku dhinteen inuu ku dhintuu jeclaa markaan waa madaxweynihii ummadda weeye muslimiinta oo xijaaz iyo shaam iyo ardulciraaq ardusawaad yani masaaxo weyn dhulkaas o dhan dhulka carabta hadda la dhaho isagaa madax ka ahaa ilaa iyo masar maca daalika wuxuu jeclayay addexdan saddex buu marayaa inuu xilligii nabigii iyo abubakar iyo cumar iyo da'doodii ku dhinto laakiin ma dhicin ma dhicinoo ilaahay ma qadarin ilaa wuxuu ku dhintay han iyo toddobaatan tirada ugu yaree la sheego hamsa wa sana ayuu ku dhintay mucaawiya bin abi sufyaan qaar baaba siddeetan sana gaarhsiinay inuu gaadhay marka waxaa la yidhi wuxuu haystay timihii nabiga calayhi salaam buu wax ka haystay iyo ciddiyihii nabiga calayhi salaam wax ka mid ah yuu haysan jira u guntanaa sakaraadka markuu ahaabuu dardaarmo wuxuu yidhi markaan dhinto indhaha iyo afka ii geliya timihii nabiga calayh salaam iyo indhaha iyo afka lii geliyo arrinkaasuu ku adkeeyey wasiyadaas markaasuu wuxuu yidhi markaad isaa yeeshaan ifcaluu dalika wakhalluu baynii wa bayna arxami raaximiin khalluu baynii wa bayna arxami raaximiin anigiyo waxaad isku kaanadaysaan arxamu raaximiin allah subxaana wa tacaala waa ilaahay aniga ilahay isku kaanadaaya kaasaa yeeshaan xabaala arxam uraaximiin ii daaye rajada yani waxaa weeyaan rajan ka qaba wey madaxweynuu ahaa abaaan sano amiir buu ahaa labaatan sanana boqor buu ahaa melik buu ahaa ah, labaatan sano ayuu muxuu ahaa amiir oo raggii khulafada ahaa ka hoos shaqaynaya labaatan sana asagaaba madaxweynihii ummadda ahaa afartankaa sanuu xukunka hayey radia allahu canhu wa saxaabi jaliila buu ahaayo islaamka gaadhsiiyey meel uusan gaarin isaga hortiis ayuu islaamka gaadhsiiyey ilaa heer wuxuu gaadhay badda lagu duulo oo dhinaca kale loo duulo qusudiniya xaggeeda loo duulo ayuu gaadhay radia allahu canhu ardaa wuxuu ahaa kaatibulwaxyi nin waxyiga qora markuu qur-aanka soo dego dadka qori jiray ee kutaabulwaxyigahaa isagaa ka mid ahaa mucaawiya bin abi sufyaan zayd binu haabit saxaabada nabiga kutaabulwaxyi leeno ka mid ahaa waa sharaf weyn amiin inuu yahay lagu aaminay waxyigii samaawigaha lagu aaminay mucaawiya radi allahu canhu ardaa wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam seedigii oo walaashiis oo ah umulmu'miniin ummulmu'miniin ummu xabiiba ramla binta abi sufyaan yay walaal ahaayeen walidaalika culammadu qaar dhaheen sidii walaashii ay u ahayd ummulmu'miniin asagana wuxuu noqonayaa khaalulmu'miniin mu'miniinta abtigood buu noqonayaa ilaa walaashii waxay noqotay muminiinta hooyadood ayay noqotay oo nabigu qabay calayh salaam ninkaa qiimaha badan saxaabiga ah jaliilka ah, sharaf ay ugu filan tahay inuu saxaabi yahay ayaa waxaa si gaara ah dadka ay shiicadu wax ooga sheegaan weeye ay u lacaanadaan ay u gaaleeyaan nimankaa shiicada ee raafidada ah en marar badan ishaaray inay yihiin niman khatar ah oo xubin faasida ah oo mujtamaca muslimka ku dhex jirta xubin faasida oo kansar ah oo islaamka ku dhex jira wey shiicadu raafida saxaabadii baa laga kari laaya mid baa wuxuu su'aalay axadu saxaaba wuxuu yidhi ama salafka wuxuu yidhi mucaawiya bin abi sufyaan ka waran buu yidhi waxaan jeclaha inuu ahaa caamir binu sharaaxiil shacbi markaasuu wuxuu yidhi maxaan dhihi nin ku daba tukaday nabi maxamed sala allah calayh wasalam oo nabi maxamed uu yidhi markuu rukuucda ka kacayay muxuu yidhi samica allaahu liman xamida allaha dhagaysto oo maqlo oo aqbalo qofka ku xamdiya deena uu mucaawiyana yidhi rabbanaa walaka alxamd yani rajulun samicahu allah wa qabila dacwaah ducadiisa u aqbalay oo ilaahay uu maqlay oo ducadii nabiga ku dhacday ninkaasi waxaan ka sheegaya muxuu yahay wanaag aan ahayn ayuu yidhi wanaaggaas wanaag buu leeyahay qaala waxadaanii xadaana ibnu muana ibnu bashaar walafdu ibnu muana qaala xadaana moxamed bnu jacfar xadaana shucba samicta ba isxaaqin yaxadif can caamir buu ka wariyey ibnu sacdin albajali can jariir bn cabdilaahi albajali radia allahu canhu annahu samica mucaawiyata buu maqlay radia allahu canhu yakhdubu khudbaynaya faqaala wuxuu yidhi maata rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabiga waa dhintay wahuwa ibnu alaain wasittiin asagoo lixdan iyo saddex jira abubakarna waa dhintay waana aniguna ibnu alaain wasittiin baan ahay marka riwaayaas marka inuu ku dhintuu rabaa abubakar wa cumar wa ana ibnu alaain wasittiin qala wxadaanii ibnu minhal dariir xadaana yaziid bnu zuracin qaal xadaana yuunus bnu cubaydin can camaar mawla bani haashimin qaal sa'altu ibna cabaas baan su'aalay kam ataa lirasuuli illah nabiga meeqaa soo martay oo uu jiray yowma maanta maalintuu dhintay nabiga sala allah aleh ali wasalam faqaala wuxuu yidhi maa kuntu ibnu cabaas markii su-aashaa la weydiiyey ninkii camaar ahaa mawla bani haashim bnu haashim waa ibnu cabaas iyo qowskii nabiga weeye markaasuu wuxuu ku yidhi maa kuntu axsibu adigoo kale oo min qowmihi nabiga qowmkiisaa banu haashim mowla banu haashim baa tahay wa mowla alqowmi minhum milaka adigoo kale oo min qowmihi nabiga qowmkiisaa inuu yakfaa ka qarsoonaani calayhi nabiga meeshuu dadu ku dhintay calayhi korkiisa daaka da'dii uu ku dhintay inuu ka qarsoomi uma malaynayn qof adoo kale ah oo haddana qaraabadii nabiga calayhi salaam ah inuu da'dii uu nabiga ku dhintay iyo intii uu jiray uu ka qarsoomi uma malaynayn maa kuntu axsibu milaka adoo kale oo min qowmihi nabiga qowmkiisii ah yakfaa inuu ka qarsoomayo calayhi korkiisa daaka ay kam ataa lirasuuli illahi yowma maat inuu ka qarsoomay arrinkaas qaala qultu waxaan idhi buu yidhi innii qad sa'altu nnaasa maya dadkaan weydiiyeyoo fakhtalafuu calay way isku khilaafeen qolaba waxbay sheegeen kuwa yidhaahdaa lixdan iyo shan buu jiray kuwa yidhahda lixdan buu jiray kuwa lixdan saddex jira yuu jiray dhaha khilaafkuna waxaa weeyaan khilaafuhum fii kam makata fii makata qabla alhijra intee maka nabigu joogay hijrada ka hor khilaafkii ka dhacay ayaa waxay saamaysay nabiga inteebuu ku dhintay ayay saamaysay fa axbabtu waxaan jeclaaday an aclamo inaan ogaado qowlaka qowlkaada fiihi arrinkaa asaga ah adi inaan kaa ogaadaan maxay qaala wuxuu yidhi ataxsubu waa taxsibu ila labada way ku bannaanta ataxsubu xisaabta ma taqaanaa wax ma xisaabtaa taxsubu min alxisaab wey maanta maaha xisbadeed maradeed ataxsubu ma xisaabtaa qaala wuxuu qultu nacam haa waan aqaana xisaabta waad soo dah qaala wuxuu amsig arbaciina afartan sano bal qabo lahaa nabiga calayh salaam la soo saaray bucua hamsa casharata bimaka iyo shan iyo toban sano oo maka uu joogayna ku darso shan iyo tobankaasoo ya'manu taaratan mar uu aamin ahaa wayakhaafu ukhraa marra uu cabsanayay shan iyo tobankaa maka uu joogay marra xaaladu way ku adkeed oo waxaa lahaa shuubku aadaan baa lahaa oo siri bay ahayd dacwadu marna xogo waa la yar muujinayo oo cabsida way yar dhexaysay shan iyo tobankaa qabso wa cashra min muhaajirihi tobanna ku darso min muhaajirihi ila almadiina hijradiisii madiina laga bilaabayo u soo haajiray oo madiine uu joogay isku darso lixdan iyo shan ma tahay haa intaa weeyaan buu yidhi laakiin riwaayatu ibnu cabaas maca anas wa caaisha wa min asaxaaba oo ah inuu nabigu maka uu joogay saddex iyo toban sano arjax tanna waan ta'wiilino waxaan idhi marka kusuurtii kusuurtii baa marka marra la tirin marra laga tagaya tiradii sanadka dhexdiisa aheed qala wxadaanii maxamed bnu raaficin qala xadaana shabaaba bnu sawaq qala xadaana shucba can yunis bihada isnaad naxw xadiidi yaziid bnu zurec waxadanii nas bnu caliy aljahdami qala xadaana bishr yani ibn mufadal xadaana khalid alxadaa ibnu mihraan qala xadaana camaar mawla bni haashimin xadaana ibn cabaasin ana rasuula allah sala allahu aleyh waali wasalam twuufiya waa la oobsada huwa ibnu hamsin wa sitiin lixdan iyo saddex isagoo jira xadana abubakr bn abi shayba xadana ibnu culaya ismaaciil can khaalid alxada bihada اlisnaad qaala xadana isxaaq bn ibraahim alxandali ahbarana ruux bnu cubaadata qaala xadana xamaad bnu salama bnu diinaar can camaar bn abi camaar alhaashimi mowlaahum can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal aqaama rasuulu llahi wuxuu ku nagaa sala allah aleh ali wasalam bimakata hamsa casharata sana shan iyo toban sano yasmacu sawta sawd buu maqli wayara daw'a iftiinna waa arkaayaa sabca siniin toddoba sano shan iyo tobankaasi toddoba ka a sawdkii malaa'igta iyo jibriil buu maqli ma arkaayo jibriil markii dambe jibriil uu soo bixiyey laakiin shan iyo tobankaasi toddoba ka mida yasmacu sawt sawdkii malaa'igtuu maqli wayara iftiinkii iyo nuurkii buu arkaya iftiinun buu arki walow fii leylatin dalmaa habeen mugdi allah ka dhigay nuur iyo iftiin buu arkay nabiga calayh salaam sabca siniin toddoba sano walaa yaraa shayan waxbana ma arkaayo malagan hadlaayo arki u wa amaani siniina siddeed sanona yuuxaa ilayhi waa loo waxyoonayey jibriil baa isku muujinayay kuwa horeba waxyi waa socday wa aqaama bilmadiinati magaalada madiinana wuxuu ku nagaa casharan toban sano fa tilka hamsun wasittuun calaa riwaayati ibni cabbaas hadda riwaayadan laakiin alaad wasittuun baa xoog badan baabun wuxuu ku saabsan yahay fii asmaa'ihi nabiga magacyaashiisa sala allahu calayh waalih wasalam asmaa'u rasuuliillah magacyaha nabiga calayh salaam inaad barato wey rasuulkaada calayh salaam qabriga markii la galo waxaa la isweydiinaya waa nabi maxamed sala allah aleh wasalam maa cilmuka bi hada baa lagu leehay ninkan maxaad ka taqaanaa ah, maa cilmuka bi hada arajul soo tusaayo suuradiisii ayaa riwaayada ay caddaynaysaa marka rabbi baa lagu weydiin nabigiisaa lagu weydiin waxaa lagu weydiinayaa eh, diintiisii baa lagu weydiinaya alla diintiisa lagu weydiinaya marka in la barto nabiga magacyihiisa abtirkiisa sifaadkiisa siiradiisa ya calaaqadaas iyo sheegsheegiddaasi maxaba ka dhalanaysa maxabadaasna waxaa ka dhalan in nabiga maciisa aad ahaato almaru maca man axaba qofka qofkuu jeclaada maciisu ahaanayaa waman axaba shayan akara min dikrihi qofkii wax jeclaadana sheeg sheegsheegiisuu badiyaa wax la sheegsheegana waxaa ugu wanaagsan wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fadilay ammaanay oo diintiisii iyo nabigiisii iyo rusushiisa ah kuwaasaa u fiican qaala xadaanii zuhayr bnu xarbin waisxaaq bn ibraahiim wabna abi cumara moxamed bnu yaxya alcadani walafdu lizuhayr qaala isxaaq akhbarna waqaala aakharani xadaana sufyaan ibnu cuyayna can zuhri samica muxamed bnu jubayr bnu mudcim buu maqlay can abiihi isagoo ka warinayo aabbihi jubayr ibnu mudcim ibnu cadiy annawfali banu nawfal buu ahaa cabdishamsi iyo nawfal iyo haashim cabdimanaaf waxaa ujeedaa haa mudalib dheh afartaasaa waxay isku ahayd ma bani cabdimanaaf bay ahaayeen haashim banu haashim waa nabiga qowskiisa iyo bani ah, ah, muطalib eh, eh, iyo bani nawfal iyo bani cabdishams afartaasi ibna cabdimanaaf baa isku dhihi jiray jubayr binu mucim can abihi aabbihiis oo cafwan moxamed binu jubayr can abihi aabbihiis oo ah jubayr binu mucim ka saxaabiga waa jubayr ama aabbihiis mucim mucim binu cadiy maata kaafira muuna islaamin wuxuuse ahaa dad nabiga abaal ku leh oo markii maka laga saaray nabiga calayhi salaam oo uu meel uu ku istaagan waayo oo daa'ifo uu tegayna ogaba dareen soo noqodkii uu soo noqday jumayr binu mudcam aabihii mudcam binu cadiy baa intuu wiilashiisa o dhan kaxeeyo farda u dhiibay seefo iyo hub u dhiibay iyo wuxuu yidhi soo gal magaalada maka waxaad ku soo gashaa aniga maaragtay maganteeda ku soo gal buu yidhi maganteeda ku joog walidaalika nabigu xusay oo uu soo hadal qaaday oo uu magaciisa oo sheegay qaswatu bader markii nimanka gaalada ahaa toddobaatanka ahaa la qabtay ayuu wuxuu yidhi hadduu mudcam binu cadiyi maanta noolaan lahaa oo uu dhihi lahaa ii siidaa nimankanaad qabatay waan u sii dayn lahaa buu yidhi abaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xasuusan yahay walow gaal baa ahaadee abaal qofkii kuu gala waa loo gudaa ana nabiya sala allahu calayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi ana muxamadun muxamed baa lay dhahaa kii la mahadiyey waana axmedu axmadu baan ahay war ana anigu almaaxi baan ahay maaxi kii tiraayey alladii maaxigii yumxaa lagu tiray bii aniga sababtayda alkufru gaalnimada alkufru gaalnimada lagu tiray oo kufrigii maka iyo kii madiina iyo kii ardulxijaaz wixii oo dhanba nabiga calayh salaam isagoo nool baa la baabiyeoo la tiray meelo badanna waa gaaray islaamnimadii oo waa lagu tiray gaalnimadii kufrigii waxaa kale lagu fasiraa islaamnimada iyo iimaanka nabiga calayh salaam la rumeeyo qofkii kaafirkaah ee gaalka ahaa yuxmaa dambu dembigiisaa la hobinayaa oo alislaamu yahdimu maa qablah islaamka wixii ka horreeyey buu baabi'inayaa yumxaa wa qiila yumxaa bihi alkufru gaalnimadii baa aniga sababtay lagu baabi'inayaa shayan fa shayan fa shayan ilaa laga gaaro ugu dambaystii xilliga ciise uu soo bixi doono nabi ciise calayh salaam oo markaa iyada ima alislaamu wa ima aljizya cafwan ima alislaamu wa ima alqatl aan jizye la aqbali doonin oo dadka marka ay islaamayaan halkaasay marka dambe yubxaada ku dhammaanaysaa wa ana alxaashiru baan ahay alxaashir midka soo aruuri soo xashriya dadka alladii yuxsharunnaasu dadku ay soo aruurayaan oo ay soo baxayaan qubuurtooda calaa caqibi ciribtayda ciribtayda oo soo bixidda nabiga uu soo baxayba waxay sanka ku haysaa oo cirbiraysa ummaddii qiyaamihii oo dhow iyo ummaddii oo qiyaamihii iskugu imaato iyo nabiga calayh salaam markuu qabriga isagoo ku jira buunka la afuufo waxa u horreeyee soo baxa nabigu noqon doonaa yuxsharu naasu calaa caqibihi dadka o dhan deena ciribta nabiga calayh salaam baa lagu soo xashrinoo ayagana ay ka daba imaanayaan wa ana alcaaqibu anna waxaan ahay alcaaqib midkii khatimay ambiyada uu kuu fasiro wuxuu ku yidhi walcaaqibu alladii waa midka laysa bacdahu gadaashiisa nebiyu nebi uusan jirin nabiyaashiibuu maaratay cirbiyey oo ka dambeeyey oo lagu khatimay qaala xadaanaa xarmana binu yaxya akhbarana min wahmin akhbaranii yuunus can ibni shihaab azuhri can moxamed bni jubayr bni mucim can abiihi jubayr bni mucim bni cadiyi nowfali ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal ina lii waxaa ii sugnaaday anigu asmaa'an magacyaal magacyaal badan buu nebigu leeyahay wuxuu ka sheegay oo riwaayada laga caddeeyay ana muxamedun maana wa ana axmedun axmedna waa laydhaha labadaasaa ugu mashhuursan moxamed iyo axmed oo axmedku waa magac kutubtii kutubtooda ku qoraa buu ahaa oo nabi ciise calayhi salaam uu sii caddeeyey sii bishaareeyey wa ana waana almaaxi baan ahay midka tiraya aladii yamxu allaahu bi aniga sababta ilaahay wuxuu ku baabi'iyey alkufra gaalnimadii wa ana alxaashiru xashriyaan ahayoo dadka ayaa soo aruuraya cala aladii yuxsharu nnaasu dadka lasoo aruurin calaa qadamay gomadahayga gadaashayda yani wa alcaaqibu cidhbiyaan ahayoo ambiyadoo dhan baan ka dambeeyaa oo lagu khatimay alladii laysa bacdahu axadun qof nabi oo ka dambeeyey saaxibu shareeca oo tashriic iyo waxyi <clears throat> loo soo dejin ma jirto waxyi lagu camalfalo oo nabiga ka dambeeye maleh nabi ciise calayhi salaatu wasalaam shareecada nabigeenna uunbuu dadka ku dabaqi doonaa oo ku maamuli doonaa mooyeene shareeco gaar oo loo soo waxyoon oo ma jirto waqad samaahu allahu ilaahay wuxuu ku magacaabay nabigoo magaciisa ka mida qur-aanka ra'uufan raxiima ayuu ku magacaabay bilmuminiin ra'uufun raxiim ra'uufan raxiiman buu ku magacaabay mid naxariis badan dhimrin badan salawaatu ullahi wasalaamu calayh وxadaثnii cabdالmلك بن شhacيب بن ley qال xadaثnii abi can jadي qال xadaثna cuqayl xa xadaثna cabd بن xumaydin akhbarana cabdالرaزاq akhbarana macmن xaw xadaثna cabdاللahi بن cabdiرaحmaan الdarمي akhbarana abulyaman xakم بن naafic akhbarana شhucayb بn abi xamزةa dinar kulهm can الzuhri bhada الisnaad wa fii xadiiثi شhucayb شhucayb بn abi xamزa riwaayadiisa iyo wa macmar fii xadiiثi macmarin macmar بn rashid waxaa ku sugan inay dhaheen inuu yidhi saxaabiga xadiidka uu ku dhintooday jubayr بn mudcim mudcim samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baan maqlay wa fii xadiidi cuqayl waxaa ku sugan qaal qultu lizuhriy waxaan ku idhi wamal caaqib caaqib maxay tahay macnaheedu qaala alladii waa midka laysa bacdahu nabiy nabiguuna ka dambaynin wa fii xadiidi macmar wacuqayl alkafara yamxu llahu bihi alkufru iyo alkafara isku khilaafeen wa fii xadiidi shucayb alkufr ayuu yidhi qaala waxadaanaa isxaaq bn ibraahim alxandaliyu qaala ahbaranaa jariir ibn cabdilxamiid adabbi can axmed sulaymaan bn mihraan alkaahili can camr bn murata can abi cubaydata can abi muusa alashcari qaal kaana rasuulu اllah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yusamii kii magacaaba lana nafsahu asmaan magacyaal buu naftiisa noo sheegi jira isku magacaabi jiray magacihiisa faqaala wuxuu ana muxamadu waaxmadu wlmuqafi ayaan ahay muqafi bilambiyaai aladiina sabaqa ambiyaashii ka horraysay ayaan daba socdaa oo raacay oo cirbiyey waalxaashiru baan muqafi alcaaqib oo kale wey walxaashiru baan ahay kii ummadahoo dhanba gadaashiisa maaratay lasoo xashirinayo markuu qabriga ka soo baxo wanabiyutawba towbada <clears throat> nabigeedii baan ahay ummaddiisaa ugu badan wax toobad keena oo toobadooduna ilaahay uu sahlay fududeeyey laguna khatimay wixii tooba aheedoo iyaga ummaddiisa ayaa toobada ugu dambaysa wax laga toobad aqbalo ayb nabiyu towba toobadeenna waxaa weeyaan ilaahay baa subxaana wa tacaala noo khafiifiyey dembi baad geli inaad dembigii asaga ka baxdo qalbiga ka kohato ka shallayatoto go'aan gaadho inaadan ku noqonaynin adigoo dee isbihinbihinaya rabbi ow ii dhaaf aad tidhaahdo niyaddaaduna ay fiicantaho ikhlaas ay tahay intaasaa kugu filan ummadihii hore qaar baa waxaa la yidhi oo inay toobadoodii ay toobad keenaan darteed la yidhi faktuluu anfusakum ah, toobad keena oo waxaa weye toobadkeenkiinna isdila islaaya markaasaa dee naqashta la iska saaray baangada seefta waranka wabaintii nool intii dhibatay dhibanta intii kalena khalaas waa naga toobad aqbalay imtixaan iyo cadaab wey waa isrigii iyo culayskii ilaahay uu saaray ummadihii naga horreeyey ilahay innagana uu naga qaaday israa kamaa xamaltu cala aladiina min qablin wanabiyu raxmana waa la yidhahdaa nabigeenna naxariista nabigeedii weeyaan isagaa waa raxmat lmuhdaad ahaa naxariista soo hadiyey wama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin ummaddoo dhan buu naxariis u ahaa gaal iyo muslim iyo geed iyo noolo idilba baaba cilmihi sala allah caleh wasalam nabiga aqoontiisa billaahi ilaahay uu yaqaanay tacaala wa shiddati khashyatihi iyo cabsidiisii dareed ee uu qof walbaba ka cabsi badnaa cilmihi billaah axad nabiga ilaahay ka yaqaana ma jiro walidaalika haddaad aragto sifa min sifaat illaahi oo nabiga u ihbaatiyey ya meel kale indhaha u tataagin huwa aclamu nnaasi birabbihi axad ka yaqaana nabiga ma jirto tilmaantuu nabiga ilaahay ku tilmaamaa iyo sifadii uu nabiga ku sheegaa nabiga ilaahay uu ku sheegaa axad kaloo looga noqon iyo sharax kaloo la saari iyo ta'wiil kaloo la doondoonan iimaan la'aan wey sax maaha aclamu nnaasi billaah axadkii nabiga ilaahay ugu iqaadho wey asagaa ilaahay istilmaamay fii kalaamihi qur'aanka nabigiisana wuu tilmaamay marka adiga korkaada waxaa u ah inaad raacdo siday tahay u raacdo min qayri ta'wiilin walaa tamfiilin walaa takyiifin walaa tacdiilin macnihii hakbadelin tashbiihin aha shamaynin oo ha ku shabihin makhluuqiisa ilahi laysa ka milihi shay qaala xaddaana zuhayr binu xarb xadaana jariir bn cabdilxamiid adabbi can axmed sulaymaan bn mihraan can abi duxa muslim bn subayx can masruuq bn اlajdacin can caaisha radi allahu canha qaalat sanaca rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam baa wuxuu sameeyey amran amar buu sameeyey shay buu sameeyey oo umuurta sharciga ka mida fatarakhasa fiihi markaasuu ruqsadii qaatay haddana waa amar laga tegi karo oo ruqsadii iyo ogolaashihii sharciga uu ku ogolaad inaad ka tegi karto yaad marra qaadan mar haddaad rabtana waad la imaan fatarakhasa fiihi waa ruqsaystay ruqsaduu qaatay inuu ka tegi karo oo takliifta ayadaa aynan laazim ahayn oo layska ruqsaysan karo ayuu nabigu haddana doortay fabalaqa dalika shaygii nabiga uu sameeyey inuu ka tegay waxaa soo gaadhay naasan dad min asxaabii asxaabtiisa ka mida ayaa warkii maqlay inuu nabigu ka tegay wixii fakaannahum karihuu waaba ayagoo tegiddaa laga tegay nacay watanazahuu canhu kana beri noqday oo yidha nabi kama tegayno fabalaqahu dalika warkii baa nabiga gaaray wixii nabiga calayhi salaam uu ka tegay inuu ka tegi karana loo ruqseeyey ruqsadii u qaatay iyo saxaabadii kahotay ee haddana yidhi annaga kuma jirno kama tegayno tanazahu canhu ee tabaraw canhu ka beri noqday warkii baa nabiga loo sheegay faqaama khaiiba waa istaagay nabiga asagoo khudbaynaya wax ka badan nabi maxamed wuxuu sameeyaan samaynaynaa kama dhigna wax aan maarata uu nabiga ogeyn baan ognahay soo oma ekaan karto shubahaadkaasuu nabigu qaaday faqaala wuxuu yidhi maa baalu rijaal weliba waa u turay nabiga calayhi salaam magacoodii ma sheegin maa baalu rijaal rag xaalkood muxuu yahay uu balaqahum soo gaaray canii xaggayga amrun amar uu soo gaaray xaggayga ah oo tarakhastum fiihi aan ruksaystay fakarihuuhu deena nacaaya tegidda aan ka tegay iyo ruqsada aan qaatay wa tanasahu canhu ka beri noqonayo ka boodaayo maxay yihiin fa wallaahi baan ku dhaartaye laana aclamuhum anaa ka aqoon badan ayaga bilaahi ilaahayna oga aqoon badanoo yaqaana wa ashaduhum anaa ogu daran lahu alle xaggiisa khashya ka baqidiisana anaa ogu daran khashyada iyo taqwada iyo cilmiga aan u leeyahay rabbi ma gaari karaan ayagu ma gaari karaan marka waa min baab faama binimati rabbi faxadid wey wa ama binimati rabbika faxadid nicmada ilaahay siiyey buu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sheekeynayaa dadkiina waa gaadhsiinaya xaqaa'iqda dhabtaee jirtuu barayaa inuu nabiga calayh salaam aclamu nnaas wa akhshaahum uu yahay ka ugu cilmi badan rabbi ugu yaqaana oo uguna cabsi badan inuu yahay marka wixii aniga aan ka tegey kolley wuxuu uga tegey nabiga calayh salaam shareecadu takaaliifta sharciga ah oo soo dhiibay ayuu nabigu calayhi salaam ummadda barayaa inaad tashadud la timaaddo tacamuq la timaado isku adkayso wixii asagaha ah aad aad iyo aad iskugu qallafiso lama ogolo fudeedka qaado suhuulada qaado yusriga qaado wixii aad hadda wadi karto oo daa'imi karta qaado xamaaso iyo jubbo intay ku qaaddo deena ha dhow ha ka tegin wixii asaga laa takun mila fulaan kaana yaquumu leyl fataraka qiyaama aleyl ayuu ka tegay buu nabiga calayi salaam in allaha laa yamulu xataa tamallu afdal acmaali ilalahi adwamuhu axab alacmaali ilahi adwamuhu qaala xadaana abu saciid alashaju cabdullaahi ibnu saciid shaykhu ala'immati sita qaala xadaana xafs yacni ibnu khiyaad xaw xadaana xadaanaahu isxaaq bin ibraahim wcali bnu khashrab qaala waxay yidhahdeen ahbarana ciise bnu yuunis bin abi isxaaq kilaahuma can acmash sulaymaan biisnaadi jariir winaxwi xadiiii jariir bin cabdilxamiid riwaayadiisaas acmash uu ka wariyey ayaa la mutaabacinaya waxaa mutaabaceena yunus iyo xafs bn kiyaadka wey qaala waxadaana abu kurayb xadaana abu mucaawiya can acmash can muslim muslim waa soo martay waa kuma ya sanadka hore abu duxaa mara kunyadiisi marra magaciisi can masruuqin can caaisha qaalad waxay tihi rakhasa rasuulu llah nabiga calayh salaam wuxuu ruqseeyey fii amrin amar fatanazaha yani inay ruqsad tahay oo laga tegi karo fatanazahahu canhu waxaa iska fabalaqa dalika nabiya nabiga alai slam warkii baa soo gaaray inay dhaheen anagu habeenoo dhan waan taagnaanayna oo maalino dhan waan soomanaanayna oo haween ma guursanayno arrimaha ayagaa nabiguna calayh salaam wuu istaagay salaatuleylkii wuuna saaray qaar saacadihii ka mida maalmihii qaar waa soomay qaarna waa afuray haweenkiina waa guursaday calayh salaam ayagana waxay dhaheen maya anagu arrintaa kuma jirro camalkaa waa yaryahay sidaa darteed waa kuma jirro wax kale ka badan baan keenaynaa la imaanaynaa faqadiba nabiga waa cadhooday calayhi salaatu wasalaam xataa baana alqadabu cadhadii waxay ka daahirtay fii wejhi nabiga wejigiisa calayhi salaam bay ka muuqatay oo laga arkay uma qaala maa baalu aqwaam dad xaalkood muxuuye yarqabuuna nacaya camaa wixii rukisa lii fiihi laii ogolaaday fawallaahi baan ku dhaartay ila ana aclamuhum billaah ana alla ka aqaana ayaga wa ashhaduhum oga daran lahu alle xaggiisa khasha ka cabisashada iyo cabsida anaa ka cabsi badan buu yidhi ah. faman taraka bisunatii faman raqiba can sunnatii falaysa minii faman raqiba can sunnatii qofkii sunnadaydaas khilaafa oo wax tacanud iyo ghuluwi aan loo baahnayn iyo xadgudub la imaada qofkaas shareecada nabiga calayh salaam ee wasadka ku saabsan wasadka iyo dhexdhexaadka shay walbaba dhexdhexaad bay shareecadeeda ku saabsanta lama ogolo inaad gaabisood caajis cagajiida aad noqoto hurdo badan cibaadadii iyo daacadii iyo khayrkii waxqabadkii waxoo dhan baad ka gaabiso lama ogolo inaad dhanka kale u gudubto xamaasadu ay xagga kuu tuurto oo deena wax ummadihii hore ayn la imaanin baan la imaan aad tiraahdo ayadana lama ogolo hadhow meel cidlaad ku kufaysaa baabu wujuubi itibaacihi sala allah aleh wasalam in nabiga la raaco waajibnimadeeda xadaana itibaacu nabiy in nabiga la raaco qowlan wa ficlan lagu raaco sal allah aleh wasalam qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana leytun xaa waxadaana moxamed bnu rumxin aqbarana leyl can ibni can curwata bni zubayr ana cabdallaahi bni zubayr xadaa ana rajula min alansaar nin reer ansaareeda yaa khaasama zubayra zubayr bnu cawaam muu la murmay cinda rasuulillaahi sala allah aleh wasalam agtiisa ayuu dacwo waxay isku qabsadeen arrintan soo socota marka nabigadoon hadday imaata nabigaa laiskula tegaayaa hadduu nabiga dhintayna farudduu ila allahi warasuul qur'aan iyo sunnadii baan haysannaa wuxuu kula dooday fii shiraaji alxara xaradii iyo dhagaxmadowdii dhagaxmadowdii iyo shiilmadowdii madiina faraqyaheedii faraqii ka soo dilaacay meelaha buuraha ah markii roobka uu ku da-o biyuhu meesha hoose ee dooxada ahee dagaadegay usoo qulquli inta ay xoogga ku socdaanna meelay dilaacsanayaan faraqa oo jeexjeexa oo biyaha qaada meesha ayadae biyaha qaada biyihii hoos duuban yaa beerihii iyo dooxadii tegi qofka marka beertiisa xagga biyaha ay soo xigto yaa ugu nasiib badanoo marka hore cabbi marka waxay isku haystaan fii shiraaji alxara shiilmadowdii madiina faraqyaheedii iyo keligeedii ka soo dilaacay allatii yasquura biha ay ku waraabsan jireen annakhla geetimireeda ee beeraha timirta faqaala alansaariyu baa hadlo wuxuu yidhi sarrix ilmaa'a yamur zubayr biyaha ii soo daah sarrix ilmaa biyaha soo saraaxiya soo daah yamuru ha ku soo maraan inta adigu ku soo maraan adoon ku istaajinin beertaydaoo xagga kaa jirta horta ha i cabtee iyo war mawaalan tahay anaaba xagga biyaha kaa xigee faadaa calayhim waa ka diiday waa inuu horta adiga cabo biyaha kadib markaan cabo waan kuusii daynayaa fakhtasamuu cinda rasuuli illah nabiga agtiisay ku doodeen faqaala rasuulu llahi sala allah alay ali wasalam wuxuu ku yidhi lizubayr hadduu isku dhagaystay gartoodii ninka xagga biyaha xiga inuu biyaha leeyahay u xaq leeyahay waa masalo cad nabiga tiibuu xukumay laakiin wuxuu ugu daray xoogow naxariis ah walaalkaana biyihii intaad reebato ha reebina intaasi ku gu'i karaane walaalkaan haqadinina usii daa markaad cabto wuxuu yidhi asqi yaa zubayr subayrow beertaa isqi yaa zubayr beertaada waraabi uma arsil ilmaa biyaha sii daa ilaa jaarika dariskaada ha haysanine isagaan u xaqnimo badnaa inuu biyihiisa si fiican ugu horta ooga dhirgo faqadiba alansaariyu ansaarigii la yidhi biyaha haddii ninka saaxiibkaada ah caba wuu kuu soo daynay sabir waaba cadhoodayba xukunkii kumuu dhergin faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah an kaana ibna xamatika eeddadaa safiya binti cabdilmualib inay dhashay wiilka zubayra darteed yaad facawta waxaa u samaynaysaa soo maaha aggaasuu u gadiyey qofaad u yar xoogow u yar teeteenayso u yar naxayso asagana xoogow oo waxaa jira kugu dabagedinba adigaba kugu dabagedinba nabi muuse maxaa qabsaday ninkii qibdiga ahaa ee ninka israa'iiliga ahaa dhibaay markuu arkay oo maalinta hore ka ridoo dilay ku kalaa haddana warwaase maalin walba ma kala taagan tahay uu yar canaantay isagoo rabo inuu kii ka reebo haddana waa kii yidhi anaa iisu socotaa sooma shalay baad nin dishay maantana anaa dili rabtaa waxaanu afku ka dhacay marka ninkan waxaa la yidhi biyaha caba zubayr laakiin haysan bu mahayo wuu ku soo daynayaa markaasuu wuxuu yidhi eeddadaa wiilkeedii wey waxsaa u leedahay waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuuluullaahi samada laga aaminay waxyigii lagu aaminay calayhi salaatu wasalaam ayuu saa ku leeyahay beer iyo warawgeed waxaas sala allah aleh wasalam dan kama leh fatalawana wajhu nabiyillaah nabigii ilaahay calayh salaam wejigiisibaa midabboobay midab yeeshay lown oo isbedelo oo taqayuro midabkiisa quruxda saraa ee lagu yaqaana iska beddelay waa hadal aan qabanin oo laga xanuunsado uma qaala wuxuu yidhi yaa zubayr hadda marka wuxuu usoo tii hore sulxi bay hadda maxkamad baa la furay marka xukunka qof walbaba xaqiisa yaa zubayr asqi waraabsa beertaada uma axbisilmaa biyaha hayso xataa yarjaca ilaa uu kuu soo celiyo biyaha ay noqdaan ila aljadri xagga jidaarka ilaa u noqdaan jidaarka soo celiyaan jidaarka ilahay soo celiyaan jidrigu waxaa weeyaan geedkageedka beerta salkaa loo qodaa xoogow luum baa loo sameeyaa biyo ceshi ah marka marka hore salka hadday cabto siidaa baa la yidhi sulxi iyo heshiis walaalkaa kasii haysanin hadduu kii uuba ka daray oo asagiiba uu warkaa ku hadlay maxkamaddu waxay tahay cadaaladdu in ninkan beertiisa horta ay si fiican u cabto goormay si fiican u cabbaysaa inay derbigii iyo muxuu ahaa eh, geedka salkiisa intii qodneed ay u buuxsanto ilaa jidaarka ay biyihii ku haraaciyaan faqaala zubayr baa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay inii la axsibu waxaan u malaynayaa haadihi alaaya aayaddan inay nasalad soo degtay fii dalika arrinkaas ninka asaga wuxuu ku dhaqaaqay oo ilaahay muxuu yidhi falaa warabbikaa ku dhaartay muxamadow laa yu'minuun inaynan rumaynaynin oo iimaan aan laga helaynin dadku xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga xuguntamaan waa tallaabada broseeska iyo ijraa'aadka tallaabada koowaad wey dood sooma inay maalinaha xaggee la aada ilallahi wa rasuulih xag alle intay ka imaadaan o kaaga xuguntamaan fii maa wax allah wixii shajara maada mawsuulo wey maayi ladii shajar cumuum weeyaan wax allaala wixii khilaaf ah oo isku qabtaan baynahum dhexdooda uma kadib eh, eh, fima shajara baynahum uma laa yajidu samayn mima goyshaaldaya uma laa yajiduu aynan helin fii anfusihim naftooda xaraja wax xaraj iyo xanuun ah ayna dareemin marka xukunka u dhaco haddana fulintii wixii la xukumay ay u hogaansamaan wayusallimuu tasliiman kow inay tagaan maxkamaddii islaamka ahayd iyo sharcigii ay isku xukumaan laba xukunka asaga ah ilan gar ragga laba kama qoslisiisee meeshuu maraba in samicnaa waa dacnaa jawaabta ay noqoto saddex ay xukunkaha ah in la fuliyo diyadaasa laguu leeyahay magtaasaa laguu leeyahay soo maaha fuli sidaheedu fuli wayusallimuu tasliima ay hogaansamaan ninkaas inay ku soo degtay baan u arkaa buu yidhi waxaa kaloo kusoo degtay baa la yidhaahdaa nin munaafaqa iyo nin yahuudi ah ayaa wax isku qabsaday nabigay u tageen xukunkiibuu nabiga calayh salaam riday yahuudigiibuu u xukumo haddee cadaaladun la raaci markaasuu wuxuu yidhi cumar aan u tagnay ina kixi cumar binu khadaab baa loo yimid wuxuu yidhi arrintaasaa dhacday xukunkaas kumaanan erginana kala xukun wal wax yali sug buu yidhi gurigii buu galay seefkiisii uu soo qaatay kurkuu ka jaray munaafaqii xukun nabi maxamed uu riday baad haddana muran ka keentay gaaloo kusoo degtaa la yidhi baabu tawqiirihi sala allahu calayh wasalam weynaynta nabigoo la weyneeyo ixtiraamka iyo qadarintiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaahay uu siiyey inaan laga nusqaaminin la ilaaliyo oo lagu ixtiraamo wa tarki iktaari su'aalihi su'aasha nabiga oo la badiyo oo laga tagoo su'aal badan la weydiinin camaa shaygiina su'aasha aan laa daruurata ilayh waxaan baahiba aan ku jirin ee daruuro oo su'aalaha nabiga inaan lagu hafinin aw laa yatacallaqu bihi takliif aan ku tacalluqin shareecada iyo wixii laisku kallifay wamaa iyo shayga laa yaqacu weli aan dhicin iyo wanaxwi dalik waxa hadda aan weli dhicin oo saa iyo saa hadday dhacdo ka warran hadday amar ilaahay dhacdo lama dhaho waxaa la dhaha iftiraadiyaad baa dhahaa culimmada intooda badan way diideen iftiraadiyaadka xataa saxaabada qaarkood ibnu cumar wuxuu dhihi jiray ma dhacday waxaan maya xataa taqaca ilaahay ka dhacday sug buu dhihi jiray iftiraadiyaadka bacdul a'imase way ku xeeldheeraadeen kal xanaafiya masaa'il badan oo ay sii maaratay dejiyeen qawaaciddeedii iyo masaa'isheedii iyo ay ka hadleen ayagu waxaa weeye jamhuurta iyo xanafiyada kala duwan xanafiyadu furuucu lmasaa'il ayay ka sii hadlaayaan iyo amiladiiy tabiiqiyaat kadib bay qawaaciddii dejinayaan jamhuurta kalena qawaacid bay dejin qawaacidda ayadaa wixii farac oo la arko oo shabaha ayaa la gelinaya qaacidadan la gelin furuucda ayada lakiin horta hore aan qaanuun dejinno qaaciday dejinayaan marka xanafiyadu ayuu furuucdiibay sii akhri wadi faruucda qaarkeed iyo masaaisha qaarna waa masaa'ilaan weli dhicin xadana xarml bn yaxya tujayb abarana ibn wahbin abarana yunus an bn shihaab abarana abu slm bn cabdiraxman wasaciid bn musay qaala waxay dhaheen kaana abu hurayra wuxuu ahaa yuxadiu kii warrama anahu samica rasuul allah inuu nabiga maqlay calayhi salaau wasalaam yaquulu nabigu wale maa nahaytukum waxaan inaga reebo canhu maaga fajtanibuu ka fogaada waxa lagaa reebay ilahay uu wax koow horta maslaxa kugu jirin mafsada kugu jirto laba waa wax ka tegiddiisu aynan adkeen shay aadan ka tegi karin ilahay ka ta dhihi maayo marka fajtanibuu guud ahaan ka wada taga wamaa amartukum bihi waxaana amrana fafcaluu minhu kala imaada ma stadactum waxaad kari kartaan waxaa awaamirta ah qaar baa waajibaada waajibkiibaa cayni iyo mxuu ahaa kifaayi u qaybsamaaya asagii baa muwasac iyo mubayaq usii qaybsamaaya asagii baa mukhayar iyo muxadad marka kaa asagaa waxaa weeyaan istidaacada iyo karitaankay ku xidhan tahay fafcaluu minhu ma stadactum intaad kari kartaan kala imaada fainamaa ahlaka aladiina kuwii waxaa halaagay min qablikum idinka inaga horreeyey karatu masaa'ilihim su'aal badnidooda wa karatu ikhtilaafihim khilaafkooda calaa ambiyaba ay khilaafi jireen waxay isku darsan jireen su'aal badni iyo markii looga jawaabo ay khilaafaan buurtan ka soo bixi hal irmaan ah oo reerkao dhanba ba ay maarata caanaheeda deeqo mudh waa soo baxday gahdiiba ku dhufteen waaba gowraceenba bal fiili dabla wakhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim bay isku darsadeen sidoo kale ha samaynina su'aalaha cilmigaa ah ee baahida ay ku hayso oo tacanud iyo dhibid aan lahaynoo qof lagu dhibaynin ama qofka culimmadeedu weydiinayso aadan ku moolinaynin cilmigiisa meeshuu gaadhsiisan yahay ama asaga iyo nin kale aad madaxa iskugu dhufan karin wadaad kale ah arrimahaasoo dhan inaad iska ilaalisaa la rabaa oo cilmi ay tahay su'aashu su-aasha inay cilmi tahay hadday cilmi iyo cilmi kororsi ay tahay waa la ammaano fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna weydiiya culummada haddayna garanaynin waxadadanii moxamed bin axmed bin abi khalafin qala xadana abu salamta wa mansuur bnu salamta alkhuzaaci ahbarana leyt can yaziid bn اlhaadi can ibni shihaab bihadi isnaadi milahu sawa qala xadaana abubakr bn abi shayba wa abu kurayb qaala xadaana abu mucaawiya xadaana ibnu numayr qala xadaana abi kilaahuma can axmed sulayman can abi saalix isamaan can abi hurayrata radi allahu canhu xa waxadaana qutayba bnu saciid xadaana muqira yani xisaami xa waxadaana ibn abi cumara xadaana sufyaan kilaahuma can abi zina can acrad can abi hurayra xa waxadaana cubaydاllahi bnu mucaadi qala xadaana abi xadaana shucba can moxamed bnu ziyaadin samica aba hurayrata xa وxadana mxamed bn raafic intaba raggan o dhan waa taqaanaa waa soo wada martay mxamed bn raafic naysaburi qal xadana cabdالrazaq bn hamaam sancaan an hamaam bn munabihin can abi hurayrata radi allah canhu kulluhum qaala waxay wada dheheen markay ka warinayeen riwaayada min riwaayati abi hurayra can الnabiyi salى اllah alيه wasalam daruunii ma taraktukum iga taga waxaan anigaba aan inii sheeginan ka tegey faraha ka qaada wa fii xadiidi hamaam maa taraktukum waxaan ka taga faraha ka qaadoo ha iweydiinina fainamaa halaka man kaana qablakum waxaa halaagay su'aal badni iyo khilaaf uma dakaruu naxwu xadiidi zuhriy can saciidin wa abi salma can abi hurayra qaal xadaanaa yaxya bnu yaxya ahbarana ibrahim bnu sacd can ibni shihaab can camir bni sacdin can abii qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi ina acdama almuslimiin muslimiinta qofka ugu weyn filmuslimiina muslimiinta gudahoodana ku jira jurman xagga dembiga ugu weyn acdama muslimiinta ninka ugu dambi weyn asagoo filmuslimiina muslimiinta ku dhex jira man waa qofka sa'ala weydiiya can shayin shay ayuu nabiga weydiiyey lam yuxaram aan la xarimin cala almuslimiin aan laga xarimin ayuu yidhi ka warran waxasasaas hadday saa noqoto fa xurima la xarimaydeenna calayhim korkooda min ajli mas'alatihi su'aashiisa daraaddeed waxyigii baa degaya su'aalahaas waxyigiiyo ilaahay jawaab inoo soo dejinayaa marka qofka ugu dembi badan wax ilaahay uunan xarimin oo aslu baraa'aha ku sugan oo ilaahay subxana wamaa sakata muxuu aha wuxuu xalaal bay inii tahay arrin iska ahoo aan la xarimin oo qof intuu la soo ordo su'aal weydiiyadeena la xarimo taasaa qofkaasa ugu dembi badan وxadثna abubakr بن abi shayba وبن abi cmر qal xadثna سfyaan بن cuyayna can الزuri xaw xadثna mxamed بن cabaad qal xadثna سfyaan qaala axfidhu waxaan xifdisnahay kama axfidu saan u xifdisnahay bismi الlahi الرaxmaan الraxiim saan bismi illahi raxmaan raxiim xifdisnahay baan u xifdisanahay azuhriyu zuhri oo can caamir bnu sacad ka wariya can abiihi riwaayat zuhriya can caamir sheekhayga saasaan uga xifdiyey bismi illahi raxmaan raxiim saan u aqaano yaan xadiistan iyo cilmigan ooga bartay qaal wuxuu yidhi sacad bin abi waqaas qaala rasuulu llah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi muslimiinta ka ugu weyn filmuslimiina muslimiinta dhexdooda jurman dembi muslimiin laga galo man waa qofka sa'ala weydiiyey can amrin amar lam yuxaram la xariminoo fa xurima la xarimay shaygii cala naasi laga xarimay min ajli mas'alatihi su daraaddeed marka su faraha badan lama baahna midda koobaad waaba la xarimi kara wax ilahay dadka u xalaaleeya war maxaa noo kaa keenay baa lagu dhihi laba waxaa weeyaan qofka saa'ilka laftirkiisa ayay mararka qaarkood xumaan ku tahay oo laga yaababa wax uunan jecleen in lagu jawaabo sida aayadda soo socota qaala waxadaanii xarmala binu yaxya akhbarana ibn wahbin akhbaranii yunus xaw xadaana cabdu bnu xumaydin akhbarana cabdurazaq akhbarana macmar kilaahuma can azuuri bihadi isnaad wazaada fi xadiidi macmar rajulun nin sa'ala weydiiyey baa ugu dembi weyn can shayin wax wanaqara canhu ah, naqara kawiyey oo naqriyey oo duleeliyey canhu su'aalo oo daakhil ahoo aan loo baahnayn ayuu naqrinayaa oo garaacayaa naqara canhu ah yani waxaa weeyaan tacamaqa almutacamiq waqaala fii xadiidi yunus caamir bnu sacdan wasabc sacdan xadaana maxamud bnu kaylaan wmaxamed bnu qudaamat asulamiy wayaxya bnu moxamed alluului walfaadhu mutaqaariba qaala maxamuud xadaana nadr bnu shumayr wqaal aakhraan akhbarana nadr huwa bnu shumayr akhbarana shucba bnu xajaaj xadaana muusa bnu anasin can anas bni malikin radi allah canhu qaal balaqa rasuula allah nabiga calayh salaam waxaa ka soo gaaray can asxaabihi asxaabtiisa shayun hadallo iyo su'aal badni fakhadaba weliba dadka acraabta ee reerbaadiyaha u daraa fakhadaba nabiga waa khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi curidat calaya aljannatu wannaar jannadii iyo naartii baa la ii bandhigay meesha uu taaganya mimbarka nabiga derbiga ka soo horjeeda ayaa jannadii naartii labadaba loogu sawiray oo la tusay falam ara ma arkin kalyowmi maanta oo kale fi lkhayri khayr iyo wa shar maanta saan u arkay khayr oo janno khayr oo dhan iskugu imaaday iyo shar naarta iskugu timide saan khayr iyo shar u arkay maanta oo kale weliga uma arkin walow taclamuuna haddaad ogaan laheedeen dadow maa aclamu waxaan ogahay la daxigtum qaliilan in yarbaad qosli laheedoon maadsan laheedoon haasaa way laheedeen wala bakaytum kaiiran in badanna waad ooyi laheedeen oo bikhaasati nafsika iyo naftaada ayaad la walbahaari laheed qaala famaa ataa calaa asxaabi rasuuliillah saxaabiga wuxuu leeyahay anas binu maalik famaa ataa ma imaanin calaa asxaabi rasuuliillah nabiga saxaabadiisa dushooda yowman maalin oo ma imaanin ashaddu minhu maalinta oo aga daran maalinta iyada hadalladuu nabiga ku hadlay iyo caraduu nabiga cadhooday maalin oga daran saxaabadu ma soo marin qaala wuxuu yidhi qadaw waxay dabooleen ru'uusoo madaxoodii nabiga calai slam markuu ka hadlay naar iyo jannadii oo uu ka hadlay su'aala waxaad rabtaan i weydiiya meeshan intaan saarnahay qadaw ru'uusoo madaxii bay wada dadeen walaa xaal lahum uu sugnaaday khaniinun oohi oohin himririfsi ah oo sanka neefta ay ka soo baxayso oo hihiimsi ah hihimsigaasa ka yimi walahum khaniin mid waa ogayaa nin weyn oo dawaa ma dhahayo ma ogtahay weeyaan guuxaas iyo neeftaas sanka ka soo baxaysa walahum khaniin qaala faqaama cumaru dadkii o dhan markay saa wada hoganayaan oo oohin uun lala fadhiistay nabigana mimbarkii uu ka soo degi lahayaa u leeya weydiiya qaama cumaru cumar baa istaagay labada lowintu ku fadhiista oo arruntay oo jilbaha ku fadhiistay faqaala wuxuu yidhi radiina biاllaahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxamadin nabiya saddexda eray buu ka hadlay ah, dad fallaagaha ah ma nihin ku khilaafsan nabi allow radiinaa billaahi waxaan raalli ku nahay alleh rabban rabbinimadiisa raalli ku nahay wa bilislaami maan raalli ku nahay diinan diin iyo dhaqan islaamkaan raalli ku nahay wa nabi moxamed baan raalli ku nahay nebiyan nebi loo waxayoodoona hogaamiyo inuu yahay waan rumaysannahay intaasaan raalli ku nahay nabi allow waa nooc samanxidhow nabigu qaboojinaya oo dejinaya qaala faqaama daaka arajulu nabiga marka wuxuu ku hayaa iweydiiya soo su'aalin inama kari waayeen iweydiiya maanta intaan halka saarnahay faqaama waxaa kacay daaka rajulu ninkaas nin baa kacay faqaala wuxuu yidhi man abi aabbahay waa kuma nin wuxuu ahaa xogoo la xanxanto oo xudayfa xudaafa aabbaha ma aha baa la dhihi jiray saalim ma aha mid kale asagana man abi maanta wuxuu yidhi fursadda ka faa'idaysan wax kasta waa ka jawaaba nabiga soomunin ahaa aabbahaygan la ysku haysta ayaa nabiga weydiin man abi aabbahay waa kuma qaala nabigu wuxuu yidhi abuuka fulaan waa hebel waa xudaafihi naftirkiisa fanazlad waxaa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiinay laa tas'aluu can ashyaa ha weydiinina arrimo in tubda lakum haddii idiniin muujiyo tasuukum ina xumaynay waxaad idiniin muujiyo laguu sheego hadhow aad ka xumaani ama dhib kaa soo gaari adiga su'aashaana sabab ha u noqonin ha weydiinin meel kale haddii laguu tuura ka waran kuba wuxuu yidhi ayna abi aabbahay uu ku jiraa fi naar buuyi naartu ku jiraa soo naxdin maaha soo murug iyo walbahaar maaha waxadaana maxamed ibnu macmar binu ribciyi alqaysiy maxamed binu macmar ibnu ribciyi alqaysiy wa huwa muxuu yahay ninkan maxaa ku taqaanaa ya axadu atisca waa sagaalkii sheekh buu ka mid yahay soo maaheen ibnu macmarin maxamed binu macmar binu ribciyi alqaysi sagaalkan sheekh ee bukhaari eh, a'immada lixda ah a'immatu sita sheekhaha u ahaa mubaasharatan isku soo wada raaceen isku gaaheen qaala xadana rux bnu cubaada xadana shucb bn xajaaj akhbarana muusa bnu anas qaal samictu anas bni maalikin yaquul qaala rajulu nin ba wuxuu yidhi ya rasuula allah man abi aabbahay waaye qaala abuuka fulan waa hebel wanazlad waxaa soo degtay ya ayuha aladiina aamanuu laa tasaluu can ashyaa tubda lakum tasuuqu qaala xadaanii xarmalatu bnu yaxya bnu cabdillahi bnu xarmalata bnu cimraan atujiibi oo u abtiriyey akhbarana ibn wahbin cabdullahi bn wahb almisri akhbarana yunas bnu yaziid alayli can ibni shihaab الzuhri akhbarani anas bnu malikin ana rasuula allah sala اllahu alayh waalih wasalam kharaja waa baxay xiina zaaqat ishamsu qoraxdii markay iilatay xilli duhurkii uu soo dhowaanay oo qoraxda iilatay ayuu nabigu ka soo baxay gurigii fasallaa wuxuu tujiyey lahum saxaabadii salaata duhri salaada duhur buu tujiyey falamaa sallama markuu salaamo naqsaday qaama waa istaagay nabigu calaa mimbari mimbarkii buu nabiga ku istaagay calayhi salaatu wasalaam oo mimbarku khudbada jumcada keliya maaha lama fuulee xilli kasta oo la khudbaynayo ama la wacdinayo dadka waa la istaagi karaa qaama cala almimbar fadakara saaca saacadda qiyaamuu ka sheekeeyey wadakara wuxuu sheegay anna qablaha horteed umuuran inay jiraan arrimo cidaaman waaweyn calaamaatu saaca iyo muxuu ahaa saacadda qiyaama calaamaadkeedii waaweynaa ayaa isdaba socdoo imaan doona uma qaala wuxuu yidhi man axabba qofkii jecel an yas'alanii inuu i weydiiyo can shayin wax falyas'alnii canhu ha i weydiiye intaan taagnahay mimbarka fawallahi baan ku dhaartay laa tas'aluuna ima weydiisaan can shayin in wax ilaa akhbartukum bihi waan idiin sheegayaa maa dumtu fii maqaami haada meeshan intaan taagnahay maa dumtu intaan taagnahay fii maqaamina haada meeshan wax walba waa loo kashfiyey waa loo fayday waa loo caddeeyey marka wuxuu yidhi ninkii su-aalu weydiin hay weydiiye intaa meesha saarray qaala anas baa wuxuu yidhi anas binu maalik fa akara annaasu yaa hadli kara aktar annaas dadkii baa waxay badiyeen albukaa oohin xiina goortii samicuu dalika warkaa ay ka maqleen min rasuulillahi nabiga calayh salaam nabiga waa cadhooday nabi cadhoodayna cadaab baa laga baqayaa in lu cadaabo wa akara rasuulullah nabigana wuxuu badiyey oo ku celceliyey calayhi salaatu wasalaam an yaquula inuu yidhahdo saluunii i weydiiya haddee waa idinka su'aalo aan loo baahnayn mararka qaarkood dee way weydiinay jireen acraabta iyo dadka qaar saluunii faqaama cabdullaahi bnu xudaafa wuxuu yaa istaagay cabdullahi bnu xudaafa faqaala wuxuu yidhi man abi yaa rasuul allah aabbahay baa labo laisku haysta ninkii i dhalaye waa kuba qaala abuuka xudaafa aabbaha waa xudaafa waa run ah, nin baa taa xalaala abuuka xudaafa falama akara rasuulullah markuu nabigu badiyey calayhi salaam min an yaquula inuu yidhahda saluunii iweydiiya baraka cumaru cumar baa jilbaha ku fadhiista ku istaagay faqaala wuxuu yidhi radinaa billaahi rabba rabbi baan raalli ku nahay rabbinimadiisa wabilislaami baan raalli ku nahay diina wabimuxamadin rasuula qaala fasakata rasuullah markaasuu nabigu aamusay calayhi salaam xiina qaala cumaru dalika markuu yidhi nabigu waa qaboobay waa aamusay uma qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi calayhi salaam wlaa walla waa soo dhowaatay halaagiinnimaa soo dhowaaday wlaa ay qarwa maa tuucaduun wixii inaga yaboohayay oo halaag iyo cadaab ahaa iyo naartii laga sheekeynayay baa inugu soo dhowaatay waad sigateen waaladii nafsu muxamadin biyadii baan ku dhaartay laqad curidad calaya waxaa la ii bandhigay aljannatu jannadii wanaaru naartii aanifa mar dhowayta fii cardi hada alxayd derbigan ballaciisa naartii jannadii laygu bandhigay oo laygu tusay falama ara ma arkin kalyowmi maanta oo kale fi khayr wa shar saan u arkay qaala ibnu shihaab akhbarani cubaydullahi bn cabdillahi bni cutba qaal qaalad ummu cabdillaahi bni xudaafa cabdullaahi binu xudaafihii nabiga weydiiyey facshirka ummaddaas dhexdeeda yidhi aabbahay waa kuma hooyadii baa qabsatay hooyadii baa qabsatay oo tiri waad ceebaysay qaalad waxay tihi ummu cabdillaahi bni xudaaf licabdillaahi bni xudaaf wiilkeedii waxay ku tidhi maa samictu ma maqal bibnin wiil qadun weligay acaqa kaa caasisan minka adiga wiil kaa caasisan oo caasuwaalideyn iyo kaa caaqsan weligay ma maqal bay tiri inaan arka iskaba dhaaf adiga wax kaa caasisan ma arkin aamint waryaa aaminta ma waxaad aamin ka noqotay an takuuna inay ahaato ummuka hooyada qad faaraqat qad qaarafat mid meelahaas iska soo waxsa samaysatay qaarafat bacda maa tuqaarifu nisaau ahliljaahiliya haweenkii jaahiliga ahaa waxyaalaha aysa samayn jireen oo xumaan iyo faaxishiya zinaa inay samaysay macaamid baad ka noqotay haddaa jaahiliya la soo maray gaalimaa la soo maray shirki iyo gaalnima wax ka weyn mala wixii kaleo dhanna waa la samayn jiraye haddaan sida haweenka qaar ay gogoldhaaf sameeyaan oo kale aan ahaado oo maanta deenna la yidhahdo aabbaha waa nin kale oo aabbahaadii aan kuu sheegay aan ahayn maanta sooceeb uguma dhacdeen sooceeb uguma dhacdeen aaminta aamin miyaad ka noqoto an takuuna inay ahaato ummuka hooyadaada ku dhashay qad qaarafad mid arursatay bacda maa tuqaarifu nisaau ahli ljaahiliya haweenkii jaahiliga waxay samayn jireenoo ororsan jireenoo zina iyo xumaana inay ku dhacday maaamin baad ka hed oo fatafdaxahaa aad hooyadaa ku ceebayso calaa acyuni naas dadka indhahooda dadka hortiis aad ku ceebayso oo layidhaahdo wacal bay dhashay ayadaan dhin lay ahayd lagu taa miyaad aamin ka hed maxaa arrimahan ku geliyey qaala cabdullaahi bnu xudafa wuxuu yidhi wallaahi low axaqanii bicabdin aswada lalaxiqtuhu ah, duqda oo ma jeexan jeexinba waa soo taagan yihi wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay low alxaqanii hadduu rasuulka ilah i haleeshiin lahaa maanta bicabdin addoon aswada madow lalaxiqtu waan haleeli lahaa hadduu dhihi lahaa midkaa madow baa ku dhalay addoonka ayaa ku dhalay aabbaan ka dhigan lahaa intaan nin aan aabbahay ahayn maarata aan sheegan lahaa dadkii aabbaha mahada ugu wareeriyey saasuu leehay qaala xaddaanaa cabdu bnu xumaydin ahbaranaa cabdurazaq abarana mamar xadana cabdulahi bn cabdiraxmaan adaarmi abarna abulyaman abarana shucayb kilahuma can zuhri can anas can nabi sal slam bi hada alxadiid waxadiid cubaydillahi maca hayra ana shucayban شhucayb بn abi xamزة fي riwaayaةi can الzuhri qaal can الzuhriyi akhbaranii cubaydالlahi bn cabdالlahi qaal xadaثanii rajulu min ahli اlcilm nin ahlulcilmiga ii warramay buu yidhi muuna sheegin garwaadda kalaa sheegtay ana uma cabdالlahi bn xudaafa qaalad inay tiri bimidli xadiiث yunis marka rajul min ahli اlcilmi waxaa la yihahdaa musطalax اlxadiid maxaa lagu dhahaa ya magac maa la sheegay meesha ya rajulu min ahli اcilmi mubham iska majhuula waay marka hadduu yidhahdo qofka nin baa ii warramay walow bisifati tawhiiq ba ha raaciyeen la aqbali maayo nin cilmi badan nin iqaah yaa ii warramay war sheeg magaciisa yaa la dhihi annagana aan kula ogaanay qad yakuunu iqa cindaka daciifan cindana oon annaga u inaan hella laga yaabaahe yaa laleeyahay ana uma cabdilaahi bn cudaba qaala bn cabdidrs xaddaana yuusuf bn muxammad bn macni qaala xaddaana cabdulacla can saciidin ibn abi caruub can qataada bn dicama saduusi can anas bni maalikin radia allaahu canhu ana naasa dadkii sa'aluu waxay su'aaleen nabiyallaahi nabiga ilaahi calayhi salaatu wasalaam yay su'aalo badan waa weydiiyeen xataa axfawu way ku ilxaaxiyeen bilmas'alati su'aashii bay ku ilxaaxiyeen oo ka badiyeen fakharaja daata yowm maalinbuu soo baxay fasaciida alminbara mimbarkii buu fuulay faqaala saluunii uweydiiye laa tasaluunii ima weydiisaan can shayin wax ilaa bayantuhu lakum waa inii caddaynaya maanta falammaa samica dalika alqowmu saxaabadii markay maqleen warkaasi arabuu way aamuseen warahibuu waxay ka cabsadeen an yakuuna inuu yahay hadalkan iyo caradan bayna yaday amrin amar hortiis qad xadara soo xaadiray cadaab iyo cuquubo soo socota inuu hadalkan ka horreeyo oo uu daba socdo cadaabkaasi qaala anas baa wuxuu yidhi fajacaltu waxaan inaan fiirin yamiinan midig wa shimaala bidix isagoo ilmo yaro saxaabadii gidi madaxay wada maro saarteen ooyayaan e-, asaga wuxuu le midig bidixu asaa u fiiriyey fa kullu rajulin nin walbaba laafun wuxuu duubay ra'sahu madaxiisa fii itoobi maraduu ku dantay yabkii hoostu ka ooyayaan fa ansha'a arajulu min almasjidi nin masaajidka kamida ah dadka fadhiyey baa hadalkii bilaabay ansha'a kalaam hadalkiibuu bilaabay oo kaana wuxuu ahaa ninkaasi yulaaxa mid la caayo yulaaxa yukhaasamu wayushaatamu wayusabu nin la caacaayo layihahdo kuma dhalin abu xudafa kuma dhalin fa waxaa loogu yeeri jiray likayri abiihi aabbihii aabbaaan ahayn baa loogu yeeri jiray isagana waa caroon jiray faqaala wuxuu yidhi yaa nabiy allah man abi aabbahay waa kuma qaala abuuka xudaafa weeyaan uma ansha'a cumar bnu khadaab baa hadalkii bilaabay radia allaahu canhu faqaala yidhi radinaa billaahi rabban wabilislaami diina wabimuxamadin rasuula caa'idan billaah ilaahay baan ka maangallay min suu'i lfitani fitan xun fitan xun iyo fitantaas xumaanteeda ilahay ka mahangelayna inaan fidnowno oo nabiga annaga ka caraysiino cadaab nagu dhaco yaan ilahay ka mahangelayna faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam ba wuxuu yidhi lam ara ma arkin kalyowmi maanta oo kale qadun weligay fi lkhayri khayri wa shari shar innii anigu suwirat lii ljannatu jannadii baa la ii suuriyey iyo wanaaru noorti fara'aytuhumaa waxaanaka labadoodii duuna haada alxaa'idi derbigan sokadiisan ku arkay oo laga tusay xaddaana yaxba ilaahay kuma aha qudradiisa awooddiisa mucjizaadka nabiga calayhi salaatu wasalaamna waa ku arrintaas iyo inuu la tuso waa mudan yahay xaddaana yaxya bnu xabiib alxaaridi xaddaana khaalid cali bn xaaridin xaw xaddaana maxamed bnu bashaari xaddaana maxamed bin abi cadiyin kilahuma can hishaam xaw xaddaana caasim bnu nadr الtaymi xaddaana muctamad bnu sulaymaan bnu darkhan الtaymi asawra qaala samictu abi qaala jamiican xaddaana qataada can anas bnu malikin bihadihi اlqisa qala xaddaana cabdullahi bnu baraad alashcari ومحمد بن cلا همdان أbو كرayb qاala waxay yihahdeen xadثna أbو سامة xmاad can buraydi can abi burdata can abi muusa qaal su'ila nabiyu nabiga calayh salaam waxaa la weydiiyey can ashyaa karihaha waxyaala uu kohday oo su'aalo una jecleen falamaa ukira calayhi markii lagu badiyey su'aalihii qadiba waa carooday uma qaala linaas dadkii wuxuu ku yidhi saluunii cama shi'tum iweydiiya wax allaala waxaad rabtaan intaan mimbarka saarrahay wax kasta waa inaga jawaabi faqaala rajulun baa wuxuu yidhi man ku kala faqaala man abi ya rasuul allah qaala abuuka saalim mawlaa shayba falama ra'a cumar markuu arkay maa fii wajhi rasuulilah waxaa nabiga wejigiisa ka muuqda sala allahu alayh waalih wasalam oo min alqadabi caraa markuu nabigu arkay markuu cumar arkay qaala wuxuu yidhi ya rasuul allah innaa natuubu ila allah ilahay baan u toobadkeenaynaa rabbina raalli baan ku nahay iyo nabigiisa iyo diintiis wa fii riwaayati abii kurayb qaala man abii ya rasuul allah qaala abuuka saalim mawlaa shayba mawlaa shayba